bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafin kale kulan waxaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door rediyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystaanba weliba aad joogtaan waa isniin labaylabaatanka bisha koowaad ee januari labadakunaafarlabaatanka barnaamijka ciyaaraha dowradiyo kulmiye magaalada muqdisho oo qodobada ad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool oo sanadkan laga yaaba yahay afar gool iyo waxba ay ku garaacda kooxda kubadda cagta badmouth sidoo kaleeto mow saalax ayaa soo laabanaya oo wuxuu u soo laaban doonaa kooxda liverpool halkaasi ayaa dabcan lagu dabiibi doonaa dhaawacii ka soo gaaray koobka qaramada qaarada afrika sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kulamada xiisaha badan kooxda kubadda cagta real madrid oo soo laabasho cajiib ah ku samaysay kooxda almeria lagu magacaabo sidoo kale kooxda kubadda cagta barcelona afar gool laba gool ay ku garaacday kooxda kubadda cagta real betis waynu eegi doonaa laakiin waxaa laga yaaba yahay kooxda yar ee lagu magacaabo jerona oo shan gool iyo hal ku garaacday kooxda kubadda cagta sevilia sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa xilli ciyaareed qurux badan qaadanaysa xilli ay garaacday kooxda kubadda cagta leje guuldaradii soo gaartay kooxda kubadda cagta bayer munig tartanka xiisaha badan ayaynu eegi doonaa maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir samafiinaalka xulka maamulka hirshabeelle iyo weliba jubbaland oo maalinta brita ciyaari doona iyo arbacada oo ay ciyaari doonaan galmudug iyo weliba xulka maamulka gobolka banaadir koobka qaramada qaaradda afrika kulmada caawa la ciyaari doona aynu eegi doonaa dhegeystayaal sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulmada kale ee aasian kaabka qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha reediyo kulmiye magaalada muqdisho waagi dhegeystayaal ku bilaabnana koobka uh, uh, tartanka ama uh, muulgoboleedyada weliba gobolka banaadir kulankii shalay la ciyaaray waxa uu kusoo dhambaaday barbaro goola la-aana iyo weliba xulka gobolka banaadir haddaba banaadir inay barbaro la galeen waxay ka dhigan in galmudug iyo weliba xulka ciyaartooyda banaadir ay dabcan isku soo aadeen samafinaalka maalinta bedita hadduu eebayidma aynu sugi doonaa kulanka xiisaha badan ee udhexeeya jubbaland oo doonaysa inay final gaarto sidoo kaleeto hirshabelle iyaguna waxaa doonayaa final sanadkan inay gaaraan marka midkooda maalinta arbacada waxaanu arki doonaa ama jubbaland soo baxda ama kooxda ee hirshabelle soo baxda inuu eegi doona marka waa labo samafiinaal oo la saadaalin karin weyaan banaadir iyo galmudug waa kulan xiiso badan ma la saadaalin karayo labada kooxood waa labo kooxda u qatar badan halka hirshabelle iyo weliba jubbaland iyaguna waxa weyaan la saadaalin karin kulan xiiso badan marka khamiista markii la gaaro waxaa la doonaa Eh, ama arbacada habeenkeeda markii la gaaro waxaa la ogaan doonaa eh, labada kooxood oo finaalka ciyaari doonta marka waxay noqon doontaa midkooda hirshabeelle iyo weliba galmudug ayaa isku soo aadi doona finaalka ama hirshabeelle iyo weliba jubbaland aaniraada hirshabeelle iyo weliba xulka gobolka banaadir ama gobolka banaadir iyo jubbaland marka sheekada sida ayay noqon doontaa midkooda keliya marka maalinta eh, talaadada ah oo aynu arki doona cidii soo gudubtaa sidoo kaleeta maalinta arbacada tuwaabidmo haddiianu egnana dhanka kale dhageystayaal koobka qarmada qaarada afrika ayaa dabcan la ciyaaray kulamadii xalay wadanka morocco ayaa barbare waxay la galeen xulka wadanka ardi congo haddaba morocco sanadkan waxa weeyaan markaad eegto labada kun ugu dambeysay afar dhibcood ay hantiyeen congo inaba caadimah iyagu xataa zambia iyaguna waxaweyaan laba dhibcood ay leeyihiin halka tanzania iyaguna waxa weyaan hal dhibco ay leedahay laakiin south africa ayaa xalay garaacday xulka namibia afar gool iyo waxba ayaa lagu garaacay markaa south africa iyagana eh, kaalinta labaaday ku jiraan marka hal kulan ay badiyeen hal kulanna waa la garaacay eh, sidoo kaleetana waynu arki doonaa kulamada caawa xiisaha badan waxaa isha lagu hayaa masar iyo waliba xulka wadanka kabaverde haddiinu eegnana kulamada kaleeto eh, dabcan la ciyaaray koox kubadda cagta liverpool sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanaysaa waynu arki doonaa sanadkan liverpool waxaweya horyaalka ayaa waxaad marka eh, dhanka asian kaabkan haddaynu egnana xulka wadanka cumaan iyo weliba tailan ayaa barbaro ku heshiiyey halka sacuudi arabian iyaguna waxaweyaan laba gool waxba ku garaacay xulka wadanka kazakhistan eh, lagu magacaabo eh, sacuudi arabia waxaweyaan waxaa aad yaad loo ammaanaya tobabaraha ee xulka wadanka sacuudi arabia ninka loogu magacaabo roberto manzini mid kamid a ah tobabarayaasha ugu fiicnaa yurub soo maray ayaa hogaaminaya sacuudi arabia markaa sacuudiga lix dhibcood ay leeyihiin laba kulan oo ay ciyaareen labada kulanba way badiyeen koobka ee asian kaabka lagu magacaabo marka halka talyaanigana hadiinu eegnana kooxda kubadda cagta yuventus iyo leje wada ciyaareen saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta yuve ayaa guul ka gaartay leje marka dusan folofic ayaa xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya isagayaa laba gool ka mid ah dhaliyay dusan xil ciyaareedkan waxa uu dhaliyay koo gool horyaalka talyaaniga ah seere eeda koo iyo gool ayuu dhaliyay saddex goolna wuu caawiyay marka ciyaaryahankan waxaweyaan xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya haddaba kooxda kubadda cagta yuventus inay guulgaadho waxay ka dhigan tahay in hadda hogaanka horyaalka wadanka talyaaniga ee gacanta ay ku hayaan marka yuve inaba caadi maaha haddad konton laba dhibcood ay leeyihiin kuwii labaatan kulan oo ay ciyaareen intan milan ayaa kusoo xigta hal kulan baaqi uu yahay kontoni kow dhibcood marka yuventus sanadkan waxa weyaan sanadkan sanad waxay u tahay cajiiba oo isku deetaha talyaaniga ay meel fiican ka gaari karayaan marka waynu arki doonaa markii ugu dambeysana saareada ku guuleystaan waxay labada kun labaatankii markaasi oo ay dabcan horyaalka wadanka talyaaniga ay ku guuleysteen sideetan iyo saddex kulan oo ay ciyaareen lix kulan ka mid ayay ah badiyeen marka eh, waxa weeyaan kooxda eh, yuve waxay dooneysaa muddo afar sano kadib inay horyaalka talyaaniga ku guuleystaan hadda konta laba dhibcood laakiin sanadkan kooxaha milan eh, sida inter milan iyo ac milan labada kooxoodba waa kuwa dagaalamaya yuve markaa marka saddexdan kooxood midkooda ku guuleysan karaya ama yuventus ama inter milan ama a milan inkastoo a milan ay afartan shan ay leedahay waraan sideed dhibcood ay ka dambeyso kooxda hogaanka horyaalka talyaaniga gacanta ku haysa marka dhanka kaleetana waxaa lagu maadeysanaya kooxda kubadda cagta byr mulig waxaa garaacday kooxda weder berman waxaa lagu garaacay hal gooli waxba marka thomas tuqil waxaa leeyahay sanadkan haddii uu budsuligaha u qaadi waayo byr mulig waxa weeyaan gebyahaanba waa la ceerin doonaa inkastoo sanadkan waxa weeyaan laakiin inta badan bayr munig iyagu haddii kulamada soo socda ama laba kulan saddex kulan hadii la garaaco inta badan tababaruhu ay ceeriyaan marka kooxda kubadda cagta eh, bayr ayaa ku guuleysanaysa horyaalka waddanka eh, jarmalka tan iyo labada kun saddexiy tobankii way qaadeen afariy tobankii ku guuleysteen shaniy tobankii way guuleysteen lixiy tobankii way qaadeen toddobiy tobankii sidoo kale sideed tobankii sidoo kale sagaaliy tobankii labaatankii kowiy labaatankii labaiy labaatankii saddexiy labaatankii marka sanadkan ayaa laleeyahay kooxda kubadda cagta bayer munich ayaa gacanta ku haysa waa bayer liverkusen weeyaan sideed toban kulan oo ay ciyaareen afartan iyo sideed kooxda shafi marka alonso sanadkan waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta bayer leverkusen ayaa aada iyo aada u wacdareyneysa marka waynu arki doonaa bayer munich ugu yaraan waxaa leeyahay sideed dhibcood ay ka dambeeyaan kooxda leverkusen afartan sideed dhibcood ay leedahay afartan ko ugu yaraan todoba dhibcood ay ka dambeeyaan ayaa leeyahay kooxda bayer kooxda bayer leverkusen marka bayer leverkusen sanadkan waxay dooneysaa inay taariikh ay sameeyaan oo ay ku guuleystaan bundesligaha oo dhowr iyo tobankii sana ugu dambeysaba oryaalka ay dabcan iska maamulinaysay bayer munich weligoodama aysan ku guuleysan horyaal kooxda ee eh, bayer livercusen waxay doonayaan sanadkan inay ku guuleystaan horyaalka hage dhegeystayaal wel waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur rediyo kulmi ee magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana wararka kale ciyaaraha jira kooxda kubadda cagta liverpool ayaa sanadkan laga yaaban yahay waxaa leeyahay koxda kubadda cagta liverpool sanadkan cid uu diidi karto ma lahan ku guuleysiga horyaalka brmeliga sababtay tahay liverpool waxaanu ognahay in xilciyaareedkan xidigo muhiim ay ka dhaawacan yihiin marka sidoo kaleeta qaarkood ay ka maqan yihiin sida mow saalax oo mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto water indu ayaa ka maqan xidigo muhiim ayaa ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo taranta alexander arnold sidoo kaleeto robinson ayaa ka dhaawacan sabosly ayaa ka dhaawacan saasi ay tahayna kooxda kubadda cagta liverpool wax weliba ayay kaga wanaagsan tahay kooxaha kale sida kooxda masiti kooxda arsenal kooxda sboris iskadaa manchester iskadaa chelsea marka waxa weeyaan kooxda liverpool sanadkan waxaa leeyahay waa sanadkii ay ku guuleysan lahaayeen horyaalka berberliga sababta waxay tahay liverpool waxa weeyaan in ay dhibco badan ay helaan xilligan oo kale afartan sideed ay helaan waa ko iyo labaatan kulan oo ay ciyaareen afartan sideed ay ka helaan waxa weeyaan liverpool waxaa leeyahay sanadkan waa sanad ay ku guulaysan karayaan horyaalka bermeliga haddaba waxaa lisdhahaya kooxa kubadda cagta liverpool waxay dhibco kulmin doonta kooxa kubadda cagta badmouth sababtay tahay kooxa kubadda cagta badmouth waxaa jooga ninka loo magacaabo solaanka ciyaaryahankii hore kooxa kubadda cagta liverpool laakiin waxa weeyaan darwin nunis ayaa dabcan goolka waa dhaliyey diego jota ayaa ka caawiyey goodi gogbo ayaa ka caawiyey goolka labaad diego jota ayaa dhaliyey diego jota ayaa mar kale ninka lagu magacaabo conor bradley waa wiilka yaraa ee ninka kale alexander arno lagu bedelay kadibna darwin nunis ayaa goolkiisa kala dhaliyey jawaw gomis ayaa ka caawiyey taasi oo ka dhigan in xil ciyaareedkan mow saalax markii laga soo tago ninka lagu magacaabo darwin nunis uu yahay ciyaaryahaan innabaanan aadeen ciyaareedkan darwin nunis waxa weyaan waxaa leeyahay ma jiro ciyaaryahaan bermuleyga ka ciyaara xeel ciyaareedkan toban gool la toban gool la caawiyey waana sababta darwin nunis uu u yahay mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka darwin inta badan waa la caayaa waxaa la yidhahdaa darwin ciyaaryahaan ma aha ninkan waxa leeyahay waa sidaa andicarool oo kale laakiin markaad eegto waxyaabaha uu sameynayo waxaad arkaysaa xilli ciyaareedkan kow iyo soddon kulan ayuu ciyaaray kooxa kubadda cagta liverpool toban gool ayuu dheliyey toban gool ayuu caawiyey dhammaan tartamadoo idil barmeligana markaynu eegno labaatan kulan ayuu ciyaaray toddoba gool ayuu dheliyey lix goolna wuu caawiyey marka darwin innaba caadi maaha xataa diego jota isagu xataa waxa weeyaan maadaama saalax uu maqan yahay isaga ayaa shaqadii gudanaya xilli ciyaareedkan diego jota kow iyo toban gool ayuu dheliyey saddex goolna waa uu caawiyey xilli ciyaareedkan liverpool ugu yaraan saddex ciyaar ciyaaryahaan ayaa toban gool u dhaliyey waana mow saalax oo xil ciyaareedkan waxa weeyaan toban gool ka badan dhaliyey diego jota oo xil ciyaareedkan toban gool ka badan dhaliyey sidoo kaleetana darwin nonis oo toban gool ka badan dhaliyey marka ama toban gool dhaliyaba marka waana sababta liverpool ay kaga fiican tahay kooxaha kale horyaalka bermaliga ciyaara haddaba yordan colob waa uu hadlay ciyaarta markay dhammaatay wuxuu yidhi waxay ahayd kulan xiise badan marka waxaan ammaanayaa ciyaartooydeyda dhammaan markay aad eegto diogo jota darwin nunis luis dias ninka loo magacaabo eliot mak alister carti john sidoo kaleeto ciyaaryaanka yar ee baraadle lagu magacaabo waxaa la ammaanaya konate iyo weliba virgil fandaj marka kabtanka innaba caadi maaha xataa jow gomes oo xil ciyaareedka lagu maadaysan jiray ayaa xil ciyaareedkan waxa weeyaan wacdareynaya marka gomes xil ciyaareedkan waxaa leeyahay waxa uu khatar badan yahay sidii kii markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta liverpool ay horyaalka bermer league ay ku guuleysanayeen haddaba markaynu eegno isbarbardhig markaynu ku sameyno kii xil ciyaareedkaasi kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba xilli ciyaareedkan yay khatar badan tahay haddaba kooxda kubadda cagta liverpool markii ugu dambeysay oo horyaalka bermeliga ay ku guuleysanaysay waxa weyaan waxay ku qaadeen dhibco gaariya ah, sagaashan iyo sagaal dhibcood soddon iyo siddeed kulan oo ay ciyaareen soddon iyo laba kulan ayay badiyeen saddex kulan ay barbara galeen saddex kulanna waa la garaacay marka kow iyo kulan markay ciyaareen xilli ciyaareedkan afartan dhibcood ay leeyihiin halka xilli ciyaareedkii markii ugu dambeysana ay lahaayeen kow iyo dhibcood inkastoo waxa weeyaan xilli ciyaareedkaasi liverpool xilligan oo kale lixdan dhibcood lahayd xataa markaa loo saadaalinaya boqolkiiba boqol ay ku guulaysan kareen laakiin markaasi horyaalka way qaadeen marka waxaa leeyahay xilli ciyaareedkan waxaa ay yihiin kuwa aad u khatar badan marka liverpool sanad qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kale liverpool xilli ciyaareedka markaad eegto keliya hal kulan ayaa la garaacay marka kulankii ugu dambeysay la garaacayna waa kulankii sboris markii redkaar ay qaadanayeen xataa kulankaasi kooxda kubadda cagta liverpool waxay u qalmay inay sababtay tahay iyaga ayaa kubadda cagta maamulayay carter jones iyo daqiiqa redkaar la siiyey kadibna diyaga joota marka laba redkaar ay qaateen waxaa lagu garaacay laba gool iyo hal marka waxaa leeyahay liverpool guuldaro waxaa ugu dambeysay soddonkii seteembar xilli ciyaareedkii hore tan iyo markaasi waxaa weyaan dhammaan kulamada ambiitan ayay ahaayeen soalahaan oo kaleeto waxay la ciyaareen barayton yla galeen waxay garoonkooda kusoo dhaweeyeen gool ay ku garaaceen waxay saddex gool ku garaaceen kooxda kubadda cagta nottingham forest waxay sidoo kaleeto barbare la galeen kooxda kubadda cagta loton waxay sidoo kaleeto ay garaaceen kooxda kubadda cagta bremford waxay barbare la galeen intixaadii stadium kooxda kubadda cagta mansity shanlabaatanka nofembar waxay sidoo kale tay garaaceen kooxda kubadda cagta fulham afar gool iyo saddex waxay garaaceen kooxda kubadda cagta shivil united waxay garaaceen crastal baas laba gool iyo hal waxay barbare la galeen goolla'aana ee kooxda kubadda cagta winchester sidoo kaleeto waxay garaaceen kooxda cagta arsenal waa barbareay la galeen weeyaan december disembar taakayaalodhii kulanka waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle afar gool iyo labo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta bermus afar gool iyo waxba marka waxaa weeyaan arsenal sanadkan waxa weeyaan eh, waxaa leeyahay waa lagu soo kiciyay liverpool sababtay tahay arsenal sanadkii hore ka faa'iidaysan weysay horyaalka bermulig inay ku guulaysa liverpool oo ka csan iyo manchester city oo ka csan ayay dabcan horyaalka bermulig ay doonayaan arsenal inay ku marka liverpool waa la wada afar gool iyo weliba waxba ay ku garaaceen hadda liverpool waxaa weeyaan laba kulan ayaa kusoo wajahan labadaasi kulan haddii ay badiyaan lix dhibcood ay qaataan waxaa leeyahay arsenaal iyo chelsea haddii la garaaco liverpool horyaalka bermeliga halkaasaa loo dhigo sababtay tahay arsenaal markaynu eegno garoonkooda ay ku ciyaari doonaan oo dabcan arsenal ayaa soo dhaweyn doonta laakiin kulanka sagaalka maalin ka dhiban yahay kuwii soddonka januari chelsea weliba liverpool ay wada ciyaari doonaan kulankaas ayaa lagu qiimeyn doonaa koox kubadda cagta liverpool haddii ay dhibco lumi doonto iyo weliba haddii kale haddaba kulankaasi waxaa ka dhiman sagaal maalin waxaa loogu ciyaari doonaa garoonka anfield stadium waxaanu ognahay kooxa kubadda cagta liverpool xidiga waaweyn ay ka maqan yihiin sida tiago silva waa tiago alkantara weeyaan matib mow salax robinson water endu alexander arnold ninka lagu magacaabo tsimicas ninka lagu magacaabo subersly ninka lagu magacaabo belsetic halka sidoo kale jolson ay ka maqan yihiin sida lagu magacaabo kukurela christopher linkunku jolobah rick james roberto sanchez wasili fafana ugujugu iyo weliba ninka lagu magacaabo nicolas jackson dhammaan ciyaaryahanadaasi way ka maqan yihiin marka waynu arki doonaa kulanka soo socda liverpool iyo chelsea aynu daawan doona adduwe biidmo marka waxaa weeyaan sanadkan liverpool waxaa leeyahay xaqiiqda liverpool sanadkan horyaalka bermerliga waa kuwa ugu cadcad ee ku guulaysan karaya sababta tahay markaynu eegno xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta liverpool waxay dhaliyeen afartan iyo toddoba gool horyaalka bermerliga ah keliya waxaa laga dhelay sideed gool horyaalka brmeliga koiy labaatan kulan ay ciyaareen ma jirto koox aan ah, liverpool ahayn oo xil ciyaareedkan goolasha weyn laga dheliyey eh, kulmada horyaalka brmeliga ah markaad eegto arsenal waxa weyan waxaa laga dheli labaatan gool mancity saddexiy labaatan gool astonvilla labaatan gool spors kow iyo gool westham soddon laba gool manchester united labaatan gool eh, brighton soddon gool chelsea soddon gool newcastle soddon gool marka liverpool waxaa leeyahay xil ciyaareedkan difaacooda xataa waa shub way wanaagsan yihiin marka innaba caadi maaha keliya hal la garaacay lix kulanna barbare galeen marka liverpool sanadkan waxaa weeyaan waa sanad ay aad u khatar badiyeen xataa waxaa leeyahay markii liverpool ay dabcan ama ka maqan ninka lagu magacaabo mow saalax way ka fiican yihiin oo way ka khatar badan yihiin markii aynu eegno eh, dabcan markuu uu joogo eh, ninka lagu magacaabo mow saalax marka inkastoo mow saalax uu yahay mid ka mid a ah ciyaaryahan ugu muhimsan lakiin waxaa leeyahay liverpool way garan kartaa markaynu eegno markii mow saalax uu ka maqan yahay marka liverpool waa lawada hambalyanaya waxaa leeyahy liverpool inaba caadimaa dhanka kaleetana markaynu eegno kooxda kubadda cagta westham iyo weliba sheffield united iyagu noolga wada ciyaarey hogaanka bermaliga tagreesha manchester united iyo weliba chelsea waxay dabcan gambar u dhigteen kooxda westham si markaa dabcan fursada ay u helaan in kaalinta ay ka galaan marka laakiin kooxda david wes waa la ammaanayaa shantii kun ugu dambeysay kooxda westham ayaa ciyaartay wadambita wanaagka bermeliga markaynu eegno waxaa jira saddex kooxood oo xilli ciyaareedkan mashantiga ugu dambeysay e, toob e, fiican ama markaa dabcan e, kuwa ugu khatarta badan liverpool oo shantii kun ugu dambeysay isagada afariyo kun ugu dambeysay xataa wadaanbitin liverpool mansity iyaguna shantii kun ugu dambeysay westham sidoo kale marka westham iyo david maxwell labaduba waxa weeyaan waa wada amaanaya marka laakiin balbaro ayay la galeen kooxda kubadda cagta ee sheffield united Magic System, Rev One, Cherokee. dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegdan ah ee horyaalka laliigaha gudaha wadanka sbein kooxda kubadda cagta real madrid ayaa dabcan kambaag cajiibah samaysay real madrid ayaa saddex gool laba ku garaacday kooxda dhibka badan ee almeria lagu magacaabo laba gool ayaa lagu hormaray ciyaaryaanka lagu magacaabo ramazini iyo weliba edgar ayaa labada gool qaybta hore kaga hormaray kooxda marengeyska real madrid laakiin markii lasoo laabtay kadib joodi bellingham ayaa gool koowaad keenay waxa uu ahaa gool kulaad daqiiqo kadib fenisia jr daqiiqo joomin ayaa goolkaasi ka caawiyey halka ugu dambeyntiina goolka waxa weyaan cajiibka ahaa dani karfahal uu dhaliyey judi billigam ayaana goolkaasi ka caawiyay taasi oo ka dhigan in hadda koox kubadda cagta real madrid waxa weyaan ay leedahay konton iyo kow marka marengeyska waxa weyaan sanad qurux badan ayay qaadanayaan marka eh, laakiin waxaa duulaya oo aad iyo duul cadaleynaya judi billigham haddaba judi billigham waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan xilli ciyaareedkan siddeed gool ayuu siiyey kooxda kubadda cagta real madrid lix kulan ugu ciyaaray waana xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ma jiro xilli ciyaareed siddeed iyo toban gool uu dhaliilin kan sidaasay taana xilli ciyaareedka weligu wax badan ayaa dhiban kaliya lix kulan uu ciyaaray siddeed gool ayuu dhaliyey siddeed goolna waa waxaa weeye markaad eegto laliigahana isaga ayaa dabcan eh, aad u khatar badan isagay weliba mid kaleeto oo ciyaara kooxda kubadda cagta jerona xil ciyaareedkan laliigaha ninka lagu magacaabo juudi billingham siddeed kulan ayuu ciyaaray afar gool ayuu dhaliyey saddex goolna waa uu caawiyay marka juudi waxa sanad qurux badan ayuu qaadanayaa waxaana guusha ay ka gaareen marengeyska kooxda almeriya ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta real madrid waxa weyaan kulmadii ugu dambeysay horyaalka ay ciyaareen waxaweyaan waa wada abitin markaad eegto waxay garaaceen almeriya saddex gool iyo labo waxay dabcan garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, maloorka hal gooli waxba waxay garaaceen kooxda kubadda cagta eh, deportive alafis waxay garaaceen kooxda valerial waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid barbar la galeen marka real madrid guuldaro horyaal inay qaataan waxaa ugu dambeysay kulankii atletica madrid ay wada ciyaarayeen afarlabaatanki setembar laadakunsadeylabaatanka markaasi oo saddex gool iyo hal lagu garaacay waana kulanka lixaad ee horyaalka gudaha wadanka sbain marka real madrid markaas ayaa ugu dambeysay la garaaco barcelona iyagu xataa waxa weeyaan eh, way badiyeen oo waxay garaaceen kooxa kubadda cagta real batis afar gool labo ferran torres ay dhaliyo hatirigiisii gooriya barsha marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha bidriga goolka ka caawiyey marka kii labaadna lameen ayaa ka caawiyey halka joe falkas isaguna goolkiisii ku tuurtay gool innaba aan caadihayn oo aad aad u khatar badan laakiin waxaa laga yaabayaa kooxda jerona jeruna sanadkan waxay doonayaan si shooga ah inay ku guulaystaan horyaalka gudaha waddanka sbein shan gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta sefilia xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta jeruna waxyaabo badan ayay kaga wanaagsan tahay kooxaha kale markaad eegto haddaba kooxda kubadda cagta jeruna xilli ciyaareedkan koow iyo konton gool ayay dhaliyeen horyaalka gudaha wadanka sbein ma jirto koox jerunadan ahayn oo kontin kow gool dhalisay real madrid afartan gool ay dhalisay barcelona afartan waa afartan atletic bilbao soddoniyo sideedatletic madrid soddoniyo sagaal marka kontoni kow gool dhaliyeen horyaalka waddanka sbeen marka kooxdan midna waa caadima ayaga ayaa hogaanka hadda gacanta ku haya konton laba dhibcood ayay leedahay kooxda jerona real madridna kontoni kow dhibcood ayay leedahay marka jerona innaba caadi maaha sagoo qurux badan ayay qaadanayaan halka sidoo kaleetana kulamada koobka qaramada qaarada afrika morocco iyo weliba kooxda kubadda cagta ama xulka adi congo barbar ay ku heshiiyeen halka zambia iyo weliba tanzania barbar ay galeen laakiin south africa ayaa afar gool ku garaacday xorka wadanka namibia marka waa kulamada qaaradda africa halka sidoo kale jiraan kulmo xiisa badan equatorial gani waxay caawa wada ciyaari doonaa fracost oo martigeliyaasha ah nini biso ilo nigeria wada ciyaari doona iyaguna halka masar weliba kabefarta kulmo xiisa badan uu dhexmari doono caawa koiyo tobanka habeenimo mozambique weliba gaana iyaguna wada ciyaari doona bermaligana wolfis iyo weliba brighton ayaa wada ciyaari doona caawa kow iyo tobanka habeenimo oo rubi dhiban gudahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda ku midaada muqdisho ayaa kusoo gabagabeynaya